maala waddanka swisra oo janeefa ay ku taallo minaaradda masaajidka laga taagayo waad maqli waad garanaysaan waftida loo qaado lagu duuga qalinka minaarad masaajid looma samayn karo yani calaamadda shicaarka ee muuqanaysa ee masaajidka dushiisa laga taagayo yaa afti loo qaaday shacabka dadweyne maxaa ka galay masaajid minaarad loo samaynayo kaniisadaba way leedahay afar waa meesha ugu khatarsan wey janeefka iyo waddanka swisra waa meesha xagga kirishtanka ugu mintisan wey saacad kasta kaniisadooda way dhawaaqi saacad kasta iridkaa martaba kaniisadda ku taal markaasaa waxaa lii masaajidka minaaradaa weyn bidhaantaasaa dhibaysa shacaarkaasaa dhibaysa shacabkaa la weydiin baa dadweynaha la weydiinaya aqlabiyadda meesha qaadaa la raaci baa dadweynihii qalinka waxay ku duween inaan masaajid minaarad loo samayn idan guryaha iyo asaga inaan la kala garanin walu fiirso qalinkay ku duugeen oo dhinaca kalena waxa lagu leeya shaksi waa xorriyad weeyaan xorriyad diiniyaa jirta haddaad masaajid u kacaysi haddaad kaniisad u kacaysi iyo dhinac addoontaad u kacda xor baa taa dhinacan lagaa leehay qaanuunun curfi waxa la yihahdaa jira oona kutubtooda bugaagtooda aana ku qorayn laakiin ayagu curfiyan haddaad maqasho ninka hebel ahaa amnulqawmi baa loo xidhay wax qoran maaha waa waxay isla ogyihiin wey marka qaanuunka curfiga ah weyaan bal marka masaajidkii waa loo diiday minaaradii way ka mamnuuceen lama ogol kuwo kale xijaabkii bay diideen ijaabka maxaa loo diidhayaa dhinaca kale qaanuunka hal qaanuun oo yurub ku qoran qaanuun yurub ku qoran ma jirto meel kasta ka baadha qofku libaas noocaasa waa inuu soo xidhaa oo qaanuun oo saasa ma jirto allaahumma fi'aadka qaarkood iyo meelaha qaarkood baa laga yaabaa inay dhahaan annaga yurufom wax la laakiin wax qaanuun oo dhihi waa inaad mara noocaas soo xidhata ma jirto abadan dhammaan isku soo wada dar qawaaniinkoodu wax qaanuuno qoraya maradaa lama xidhan karo waa in maradaa la xidha jirto hadday isqaawiso qofka dumarka ama ninku isqaawiyo iyo hadduu isdado iyo hadduu haaf xidha haafna ka tago waa asaga u taalla haddana maca daalika mar haddaad muslim tahay shicaarkaasaan la ogolayn oo waxaan hojinhaya maca daalika iyadoo sidaa ay tahay haddana islaamku u faafmalina meeshaan u socdaa waxay tahay masaajidkan aad ku jirtaan aadaanka marka salaada la aadaano soo bannaanka ma maqashaan waxaa laga yaabaa aadahankan aad maqlaysid oo kaa kale aad maqlaysid kaa kale aad maqlaysid adiga caadi bay kuu tahay waad iskala qabsatay waad ku dhalatay waad ku weynaatay waad ku soo barbaartay waa la aadaanhayaa bas waxay un ku tahay oo keliya salaadda in dadka loogu sheegaya bas may sidaas ma waa tawxiid wey aadaanku tawxiid wey waa shicaar weeyaanoo mandiqada laga aadaamay oo laga maqlay aadaanku mandiqa islaamiya inay tahay saa darteed yurub masaajidooda lama ogolo aadaanku in masaajid ka baxo haddaad aragti waa naadir weeye masaajid maalinka jumcada laga yaaba in lagu ogola masaajidda qaarkood weliba weyaan marka qaanuunka col u yaalla ee caamka masjidka aadaanka dhexdiisa kama bixi karo bas inta gudaha ku jirta baa la ogeysiinaya ood gudaha ku jira maxaa looga aadaami wuu fadhiyaaba meesha ninkii suuqa ku mashquulsanaa ee aflada ku jira baa la rabay in la dhaxo iyo calasala marka laleeya inuu yimaade idan maxaad ku socon maanta o dhan time table baa jeebka kugu jira waraaq salaadda waqtiga la tukan halkan bay kugu jiraysa maanta o dhan waraaqda baad kubasa u fiiro jamaacadii salaaddii baa la jeeg waad ordi wax aadaanood maqli iyo wax shan qarood maqli midna ma jirto adigana aadaankaas waa la aadaamay basay kaaga xidhan qiimaha uu aadaanku leeyahay iyo wax ashicaarku xumbaarsan yahay nicmada uu leeyahay markaad weydi baad gar saa darteed caruuraha markii la soo celiyo caruur iska badaa ku dhalatay iyadoon la aadaamayn adigii weyna markaad an sano toban sana ada aadaan maal markaad timaadi ah, wiigaga u horreeyo dhan waa argagixi hurdadiga way kaa boodi aadaanku saa dhaco kor baad u boodi leela muddo dheer baa kugu dambaysa dabaaq loo aadaam horaad usoo boodaysaa marka nicmada uu leehay waxaa dhici marka masaajidkan oo kale ku jirtaan waa aadaanka la yidhi mamnuuc wey madhaan kuma bixi karo ramadaanki baa kuu iman taraawiix baa la tukan jumca la tukan wixii baa dhanbaa la samaynhayaa waxaan kugu hareeraysanoo dhan waa guryo gaala waxaa laga yaaba marka waddamada cinaayada xagga sixada iyo waxaasa ku badan way cimriyaan bay gaadhayaan duqay habreeyaw oo rag iyo dumarba isugu jira caruur iyo famil wax la yihahda ma yaqaanaan meel biyaardii haws la yihahdo oo cinaayada dadka waaweyn guryaha lagu xarayn halkaasaa lagu xaraynaya qof jira maalinkood dhanbo sida maydka iska jiifi habeenkii oo dhanba habradiis way wada fadhiisanayaan gidiga caawa shanqadhaya oo dhan bay u fadhihayaan markaasa waxaa laga yaabaa subaxii qaar mararka qaarkood inay iska lagu ursanin adiga waxa laga yaaba saddex kilomitr masaajidkaad u jir waraaq bay subaxii dambe soo qoraysaaba islaan boqol iyo soddon jirta oo kooxadhano meeshan wada degan waraaq bay soo qoraysa baladiyadii ku tuuri xalay sariirtan gariirka dareemay bay kuleedahay marka waxaan u malaynayaa jihadaas baa mooskii waxa lagu sheegayay inuu ii soo dusaan u malayn bay kule mikrofoonkoodii bannaanka inserka marka outsirka inay u bixiyaan baan u malay sariirtan xalay ka dareemay bay kule gariir subaxii waa lagula taaganya mikrofoonka xalay bannaanka u bixisaan maxaa yeele xagga laga soo dacwooday masaajidka in la xidhaa la rabaa ogow waa waxa laga in iskaga kaa saniftay hurdadii baa ka tagtay waa waa yeel waa dhinacii baa xanuunay marka tabaroo dhammayn lahayn markaas griin baan dareemay griin marka mikrofoonka xaggan ahaa baa loo soo saaray subaxii dambaba mid ordi baa ku imaan baarkinka masaajidku istaagi bal aadaanbu ku dhihi marka baarkinka intuu istaagu dhegaysan wax shanqara iyo wax gariina ah iyo wax inuu maqlo orit buu ku le maana maqal waa ama wuxuu leeyahay anigu dhagaygu lugahayga waan ka dareemay gariin hoosu gaabiya botanka meesha aad ma geysee ma fiirinaya buu ku leeyahay dad baa saasaa lagu nool yahay cibaadada iyagoo saas cibaadada ku jira innagana aadaanki waa dhacayo agga iska aadmaysa makaasaad ku tukan mise kaasaad ku tukan waan kala dordooranayna wax aadaanood maqli midna ma jira dhagool maa tahay ka soo tag middaas waaba taas waaba ila carar wey waxaad arkaysaa jumcadu jumcadee tukataa baa lagu dhuma jumcada koobaad baa tukata talabaad baa tukataa weligin ma maqasheen waxaas jumcada koobaad iyo jumcada labaad ma maqasheen idinka halka hal jumcaan baad tukataan miya mise laba jumcaad tukataan hal laba jumcaad arkaysa anuu jumcada kooaad baan ahaark midkuna waaad arkay anuu jumcada labaad baan ku qoray muxuu yahay booskii baa yar dadka maba qaadhayaba dadkiina populationka waa badan jumcana in la tukada waa la see la yeeli xaggee loo keen yani intan hadda aad ku xariisantihiin haddii la saddex kun oo qof ku tukato intan ma deeqi karaa ma deeqi karaa haye xaggee loo kic meel kale oo loo kic intaasaa ruqsa laguu sii ku tukato mikrofoonkaadii waxaada gudahaada iska baa lagule intaana ku tuko waayahay saddex kunoo qofka kuu soo istaagto oo jumcada basa tukada inta kale arki maysa inta kaleo hal saf ma buuxinayaan jumcadii ma la gaari waaba saddex kun baa kugu iman balada kaale sidhe xageed geynaysa ciiddii baa lamida lix jeer shan jeer baa arkaysaa ciid la tukanahayd arkaysa oo jamaacadii oo leelahay markaa maarata fasta jamaaca sak two three four six markaad marayso daashi baad leedahay duhurkii baa soo dhowe kala taga ordaya intaa inta ka dambaysa khalaas iska kala taga haddii leanna ma bahaysibaad bays qaadaad hayni baruiian noloshaasi dad ku jiraan ikhwat fila ka soo tag haddana skandanafiyaanka wadanka layihada finland waa meelaha ugu qurbo badan bay ahayd hadda islaamku waa gaadhay way barteen markas baa ku yaala hersinki caasimadda la yihahdo ay soomaalidu leedahay oo wax ka gadno markas qiimo badan wey santarka magaaladu ku yaalla bangi buu ahaa soomaalidaa gadatay magaalada santarkeeda faras magaaluhu ku yaalla saddex boqoloo qof miya iyo mase saddex boqol iyo konton buu qaadaa jumcadii markii la gaadho baa ku tukan qaanuniyan waa mamnuuc intaa in laakiin isku yimaadaan meeshaas waa guri dhan oo intaasoo falaada idan qaybtii bayskii ugu koobaad buu ku yaallaa meesha intaasoo ka koraysana waa degan wey waa wadagaalo iyo dad baa degan iyo xafiisyo wey bayskii hoosay gateen halkaasay soomaalida masaajid ku sameeyeen markaska ugu weyn filam weeyaan baa lagu le adeecada laga sii deyna buu qaadi jumcadii markii la gaadhay baa ku tukanayso maalinka dambe waraaqba beladeeda usoo tuurta waxaa la yidhi laba midka doorta meeshiiba inaan xidhno gebigeedaba iyo waa inka ahayn laba jeer inaad isqaybisaan saddex boqol markii la gaadho iriddaa la xidhi inta kale bannaankaa ku sugeen saddexdaa boqol markii ku tukatay iriddaasi ka sii baxaya saddexdii boqole kalea soo geli inaad two times aad ka dhigtaan iyo inaan idinka xidhno wax u dhexeeya mal maxaa yeele bayskan saddex boqol ka badan looguma talageli innaga masaajidka hadduu buuxsamo haddii laisdul istaagiyo haddii laisisku dul sujuudiyo inagu musama dhahna ada meelaa ku sujuudi weyde walaalka ka horeeya dhabarkiisa ku sujuud baan iska dhahayna waanana waa nasax wey waa bin khadaab iyo qayrkii ka sugnaatay laakiin xagga waxaas may aaminsaned waa gaalo wey xoogan cudur bay soo jiidi intaa ka badan meel yani cadadka lagu talagalay ka badan waaba khatar buu ku meesha goobaa baa khatara see la yeehad masaajidka hay sheekhadu maxaad dehleed ma laga guuraad dehleed meesha meesha la xidhaad dehleed waa la laba maasu qaybin lahayd walaad ma ku raacsantah laba maa lasu qaybin lahaa adiguna ya qaybtaan baad leedahay saddexda boqol ah intee lagaa dulqaadi wax kaa dulqaadi ma jira adaa yimid intan odhan ayagoo degan baad u timaado ah. halkaa masala fiqi waa ka yimid fiqu nawaasil waxa la yihahda wey waxaan ku nidhi halkana way la soo xidhan baan rajaynaya culamada halkan joogtana in la soo xidhan baan rajaynaya maxamed umar oo kale in la soo xidhan baan rajaynayaa waxaan ku nidhi haddiina xal kale haynin waa akhafu dararayn waa laba darar wey in masaajidka la xidho gebigiisiba waa darar oo jumcadiiba la tukanin inay jumcadii laba jeer la kada tukadanayna waa dhib wey laakiin akhafu dararayn maxay tahay inay labadii jamaaca inta meel laga helayo intaad ama meesha intaad gebigiisaba iibisaan meel ka weyn ku iibsanaysaan ama hool kale oo jumcada keliyaad ku tukataan aad ka kiraysanaysaan marxalada tambareeriga laba jamaaca ka dhigta saa la markaas dadka shaqeeya ee kambaniyaashii meelaha u shaqaynaya ha lasoo hormariyaa la dhihi hal saac baa qofkaa lasoo siinaya fasx lila jumcadii kusoo tuko marka minut ama minutoo sii socoti iyo minutoo soo socoti iyo maarata minut oo maaratay aad jumcadaadii waxaadi aad ku tukanaysay wey intaasa lasoo siin qofka idan inta shaqaalaha soo hormariyaa la dhihi waa la marka halkaasa cilaan lagu qoraya derbiga lagu dhejinayaa waxaa leenahay safka maaragtay jumcada hore waxaa iskale dadka shaqeeyaa iskale jumcada hore dadka shaqeeyaa iskale jamaacada hore ee kuwa aan shaqood marka waxay ka bilaamaysaa lixdii iyo barka kowdana way dhammaanaysaa kuwa aan shaqaynina waxay ka bilaamaysaa kowdii rubi waxayna dhammaanaysaa labada oo dhiman rubi dhiman yay dhammaanaysa bes waxda anugu jamaacada dambaan ku jiraaya haye bix meelaha blaan kafe ka soo cabi inaga jamaacada dambaan nahay kuma soo dhacaysa jamaacada hore iman karti awaaa galay noloshiiba halkaa cibaadadiibaa si kale ku suurtagelin markaasoo kale qofka halkaa jooga cibaadadu waxay kugu dhadhamaysaa si aan caadihayn iyo islaamka waxaad u dhadhansanaysaa si aan caadihayn baad u dhadhansanaysaa waad ku mintidi markii maarata barashar lagu saaro hadda laakiin idinka haddii agga laga aadaamiyo haddii inta war makaa u kicma ag waad kala dooranaysaa intaa waxaa sii dheer iridka masaajidka laga galo waa guri dheero intaasoo dabaqa biridka laga galo waxaa ku xidhan gambaleelka emergency waa layihahdo markuu wax dhaco ama dab dhaco ama wax dhaco meesha la taabto maxaa la ya gambaleelka la taabanhayo iyo ah, alarmiga la taabanhayo ee eh, ku dhacahaya maarata booliska ee eh, maaragtay dabdamiska ku dhacahaya waa halka iridka laga soo galay ku xidhanta waa mamnuuc waxaa lagu leeyahay dhoontij ha taabanin haddaad taabati oo uu ku dhaco ambalaasta salligeeda uu ku dhaco oo ambalaastu ay soo dabdamisku ay soo kacaan waxaa lagu ganaxaya toddoba boqoloo yuuro oo meeshii markay la yidhahda sore khada buu cunug baa ku dhuftee raalli ahaada toddoba boqoloo lagu jira raalli ahaada waxa ma yaqaanaan toddoba boqoloo yuuro u dhigantaa lacagkii iyo u dhigantaa waa lacag halkii yuro waa dhowriyo toban sooma waa ka boqol toddobiyo toban dan waa lacag badan wey toddoba boqoloo yuro yani waa halkii mar lagu dhufto caruurta soomaalida oo meesha dugsi loogu dhigi maalinkii meeqo jeer bay ku dhufan baad u imise jeer bay maalinkii ku dhufan hal maalinoo la joogay waxay dhaheen three times bay ku dhufteen saddex jeer bay ku dhufteen bas dadka way ogyihin marka waa bishii markay dhammaato saddex ganaax baa noo soo dhici oo min toddoba boqol waa meeqa marka isku dar laba kun iyo boqol maarata yuuraa usoo dhacaysa way ku qasban yihin bixiyan haddii kale sikan wiig gudihii ama muddo inta haddayna ku bixinin dhebel bay noqonaysa bal u fiirsa ummadaha meesha degan hal cunug ku leexan maayo hal cunugoo taaban ma leh laakiin cunuga somalia bal adikaala sidhe maxaa la nuujiyey maxaa la siiyey bal adikaala sidhe war meesha cilaankaasi ku dheji dowladda hadaa jira meeshan iga qariyo wax ku xidha waanno maxaa adu ka doonaysaa ba lagu leey meesha xaruntiina u sheega yaan la taba waxaa la rabaa inu qof kasta arkaa lagu leey haddii la dedo qofkii garanaya bas aadi kara laakiin public markay tahay nin kasta wuu arkaa idan duruufti timaado ama dhibki yimaado qof kasta toos buu taaban baa lagule idan carruurtiina ka ilaashada ciyaalka soomaaliya sabti iyo xaddaa lasugu keeni jumcadii baa lasugu keeni lixdan cunug boqol cunug baa meesha lasugu keeni marka maxaa u malayn marka hal qof waa in loo yeela meesha maanta o dhan taagnaada darbigii meesha ku taallaba hal qofaa taagnaa duldo maanta odhan ka celin daa ora taabanin haddii la sii daayo mid baa ku dhufan oo ku kalaa ku dhufan oo ku kalaa ku dhufan rafaadka dad baa saa ku nooloo masaajidka saa ku ilaalinaya ka warramayo yani soo aad looma kala duwano aad baa loo kala fogay haye waxaad arkaysaa masaajid dhan oo saddex kun oo kun qof qaadahayey oo lule masaajidka waaba la xidhayba oo maxaa dhaay kiradii baan la bixinay waaba hool waxbaa warshad nin iska lehay waa bakistaanile ama ku kalea ama gaal baaba lahaaba waa kira masaajidka dhan baaba kira oo saddex kun oo qof qaaday warshad buu ahaa kiradii marka shan iyo labaatan markii la joogo qaanuuniyan loo baa lagu kala qortay shan iyo labaatan markii bisha maris automatic lacag kaashoo gacan laiskaga dhiib lagama afrika madoguman iyo carabaha lacag kaashoo gacan laiskaga dhiib automatikiyan bangiga waa inay ka go'da oo kale ay gashaan idan shan iyo labaatanka kadib dhacdo soddonka gaadho waaa ninkuqufulbuba ku jira masaajidka dhanna intaasoo kunoo qof imanaysa waaba xidhan yahayba maxaa dhahay ninkii baan kirada la siinin waaba la xidhayba dab masaajidka waa xidhan yahay masaajidka dhannaa wey masaajidka wuxuu ku socdaa marka ishtiraakaadkii lacagta la bixinayo ku socdaa lacagta la bixinayo ku socdaa idan markaas si fiican bay kugu dhadhami cibaadada iyo salaada tukanaysa waxaaso duruuftaasay muslimiin badan ku noolyihin oy soomaalidu qayb ka tahay bay ku noolyihin meelaha qaarkood waxaa soo maraysaa waa masaajidkii ama dadkii yarba markaasaa kiradii iyo korontadii iyo biyihii iyo wixii baa adag innaga soomaali haddaan nahayna haddaaban barbaranaynaa noomaba fadhidaba inaan ka qayb qaadano war masaajidka yaa nadaafiya yaa bixiya kiradiisa yaa biyaha bixiya yaa koronto bixiya maba weydiinayna safka hore maan iska safanaynaa masaajidka habaysan nood xaggee uu ka yimid midna waagii dambe meel muxuu ahaa iska yar mawlic ugu yaraa soomaalidiina khatar baa laga gaadhay yani shilin nin bixin maale markii masaajidka la tukado iridu ka sibxi sii ordo maalin dambe midbaa irida istaaga ishtiraakaad ma bixisa may haye safka dambe ku noqo adi ma bixisa ha horey u soco adi ma bixisa ma gadaalgal wixii safka dambe soo hadhaad leedahay markaasa wuxuu leeyahay maartay waman adalamu miman manaca masaajid allahi buu ahrinaya war masaajida ilahay laguma diidin aayadda busashinkeeda meniyaa ku ciyaarin odaygan ku celinaya marokaanka ma turkiga bal intuu leegahay fiir korontaduu bixiya oo kiraduu bixiya oo masaajidka nadaafadiisa oo dhan buu maalin kasta asaga xaaqa adigu labaatan jir baa tahay hal maalinna maa tiraadi war aan ka shaqeeya qoran mar jirto masaajida lilahi waman adlu miman manaca masaajid lahi soo deliisha l masaajiddi baana loo diidayo inta ka baxa ma ahayd duruuftii baa sidana ka qayb qaado oo baro wixi oo inaad wax ka bixiso ma hadda aban barbaranay lakin waagii hore khatar baa la waa laisku rafaaday waa laisku daalay waa uruufaha waxaa dadkaas ay qaabkaas u nool yihiin waad aragteen hadda maanta masaajideenna iyo yihiin waxaan ka wadaa janis wey waddankan kenyan ku noolnahay xagga xorriyadda diiniga ayaabahan bayba soo yar adkaanaysaae runtii caadi moo ama carabaha waan maray africa badideedna waan maray carabta badi waan maray yurub oo dhan waan maray xagga xorriyadda meelaha ugu sarraysa walow carab kasta maarata meel xagga xorriyadda diiniga kaga fiican male haddii la helana waa naadir wey haddii la helana waa naadir laakiin waxaa laga yaabaa inaan ka faa'iidaysanno oon maaragtay aan xorriyadda laga faa'idaysano wax badan aan qabanno waxaa laga yaaba in badanoo innagana inaan ku baraarugsanayn intaana halkaas